bismillahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu raximah اllahu tacaala faslun fima ishtamalat calayhi hadi اlghazaa min alaxkaami walfiqh wuxuu baab yahay waxay e, duulaankan uxud waxambaarsan yahay axkaama ama fiqi ah buu sheekhu ka hadli doonaa axkaamta fiqiga ayuu hormarin doonaa kadibna alxikam waal-asraar iyo qaayooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka lahaa dhuglaanka asaga iyo dagaalkaas iyo hasiimada duruustii laga faa'iidaystay buu sheekhu dambaysiin doonaa masaa'ilka fiqiga ayd buuna soo hormariyey raxmatullaahi tacaala caleyh wuxuuna yidhi minha waxaa ka mid a ah masaa'ilka laga faa'iidaysanayo dullaankan uxud ana aljihaada yalzamu bishuruuci fii jihaadku inuu ku waajibo gudagalka la gudagalay yalzamu waa ku laasimaa bishuruuci fiihi haddii la gudagalood hawshiisii gudagasho ka noqod ma laha xataa ina man labisa ruuxi xidha la'matahu hubkiisa qaata oo wa sharaca gudagala fii asbaabihi jihaadka asbaabtiisa oo wa ta'ahaba u diyaargarooba lilkhuruuji bixitaan laysa lahu ooma ahaanin an yarjac inuu laabto caynlkhuruuji bixitaanka uu ka laabto xataa yuqaatila ilaa uu dagaalamo caduwahu cadowgiisa masaladana sheekhu wuxuu ka qaadanayaa waa inagii soo maray markuu nabigu ku taliyey in madiina dhexdeeda lagu dagaalamo ay saxaabadu u bateen in la baxo kadibna wakii gurigiisa aaday ee soo diyaar garoobay nabigoo soo labistay baa ku soo noqday iyo saxaabadii go'aankood isbedelay oo uu la qumanaaday fikirkii ahaa in lagu dagaalamo madiina gudaheeda oon bannaanka loo bixin nabi allo waanu ku qasabnaan u malaynaynaa fikirkii hore iyo ra'yigaadii hore daysooo aynu iska joogno gudaha ku dagaalanno bay soo rogeen nabi wuxuu uhi oma bannaano linabiyin an yadaca laamatahu macdamaa u qaatay marka halkaas yaa laga qaatay adugu jihaadkii iyo xajkii masaa'il dhowr ah oy fuqaadu sheegaan inay ku laasimto bishuruuc ayay masaladan ka mid tahay wa minha waxaa ka mida ah masaa'ilka fiqiga ku jira annahu laa yajibu cala almuslimiin muslimiinta kuma aha idaa taraqahum hadduu soo dariyo caduwuhum cadowgooda uu soo weeraroo soo hujumo fii diyaarihim iyagoo guryahooda jooga iyo waddankoodii alkhuruuju bixitaan kuma aha ilahi cadowga uga baxaan muslimiintoo degankoodii deganaya magaalooyinkoodii guryahoodii hadduu cadow soo dul fadhiisto inay bannaanka ugu baxaan oo ay ka hortagaan shardi ma ahee inay magaalada gudaheeda kula dagaalamaan baa u bannaan idaa taraqahum markuu tarkuga asalkiisu waa kawanta iyo wixii ku soo hujumay kugu yimaada asal la yidhaahdaa ama kugu soo guuraya xilli xun kugu yimaada idaa taraqahum ay ahaajamahum aw dahamahum bay la mid tahay caduwun cadowgood hadduu soo weeraro ama uu eh, soo holiyo fii diyaarihim alkhuruuju bixitaan waajibkumaa ilaahi cadowga loo baxo bal yajuusu waxaa bannaan lahum lilmuslimiin muslimiinta waxaa u bannaan an yalzamuu inay joogaan diyaarahum guryahooda oo yuqaatiluuhum cadow ay la dagaalamaan fiiha fi diyaar idaa kaana dalika kula dagaalanka magaalada iyo guryaha hadduu yahay way ansara lahum mid u guul badan ama u tabar badan xaggooda calaa caduwihim cadowgooda xagga waxtarka iyo iska caabinta hadday u roontahay magaalada gudaheeda magaalada gudaha ku dagaalamayaan hadday marka inuu u baxaan oy bannaanka tagaan ay u roon tahayna ay ugu baxahayaan kolba siday xaaladda ku qabata weeye sidaa darteedba nabigu ku taliyay uxud in xarbulmudun eh, uu nabigu bilaabo magaalada dhexdeeda lagu dagaalamo sidii ghaswatu uh-, eh, alaxzaabba innaguynu gaari doonnaaye nabigu magaalada dhexdeeda ugu dagaalamay marka haweenbaa wax noqonaya caruurbaa wax gaadhaya iyo masaakiin iyo maxas iyo madaniyiin iyo rayad baa dhammaan markaasi waxba la danayn mahayo rayadka iyo masaakiinta iyo caruurta iyo haweenka raggii horjoogaha ee difaacii baa dhammaanayee ayagu haddii raggan ay dhammaadaan horanba xoolayn waaba la qaadanba raggan horjooga hadday dhammaadaan ayagoo sida adhiga waa la kaxaysan marka eh, xaaladaas iyadu marka qiimo saasa ma siilaha macno badan la siin maayo kamaa ashaara bihi siduu nabigu tilmaamay rasuulula sal slam calayhim kamaa ashaara bihi bilqitaal fi lmudun wey rasuulula rasuulka le uu tilmaamay calayhim cala saxaabati yowma uxudin wuuna sameeyey yowma alkhandaq walaxzaab wa minha fawaa'idda waxaa ka fiqiga ah, ah. jawaasu suluuki limaami imaamku inuu qaado inay bannaan qaado uu maro bilcaskari ciidanka muslimiinta uu la maro fii bacdi amlaaki raciyatihi raciyadiisii hantidoodii barhkood ninka munaafiqeen dhoolaha ahaa waa aniga soo marray inuu nabigu ciidanka dhex mariya beertiisi markuu nabigu uxud u socday ayuu saxaabada ku yidhi wadda toobiya ah oo markaa uxud ku dhacaysa oo gaaladu aysan naga warhelaynin oo u dhow yaana marinayo toobiyaa saxaabiga nabi alla waana ayna marinayn waddo marka toobiye ahayd waxaa ugu dhoweyd beer weyn oo uu lahaa nin munaafiq in kadibna xaggaas laga wareego nabigu hawshii waa maray isagii ciidankiisa iyagoon idan weydiinin munaafiqii waxaa nabigu amiirkii muslimiintu ahaa ninkanna waa min araciya islaamna waa sheeganaya idaa goortii saadafa dalika arrinka uu ku beegmo amlaagtaasi ay ku beeganto ariiqahu ariiqa alcaskari walimaam wain lam yarda yuusan ku qancin baalmaaliku dhulka ninka iska lahaa hantida iyo dhulka kii lahaa yuuba ku qancin la dhex haday hadday maslaxadu noqoto waa la dhex marahaya marka la baarahayo mxuu aha nascu mulkiya alkhaasa lilmaslaxa alcaama masaailka laga hadlo weeyo milkii khaasa waxaad leedahay oo raaciyadda iyo bulshado qaybo ka ah, waxay gooni u leeyihiin ayaa mararka qaarkood intii looga qaadaa muslimiinta looga faa'iidayn kara Eh, haddii gurigaadi jid weynoo la bixinaya uu qabto waa la dumin kadibna ciwad haddii lagu siina waa khayr oo lagu helo haddii kan lahad waxaa weye maslaxa alcaama ayaa laga hormarinaya maslaxa alkhaasa marka way dhici jirtay marka waxaa weeyaan muslimiintu halgankoodi iyo duulaankoodi iyo socodkooda baa ka qiimo badan berantii la dhexmaro xooguu jid ka baxay ama luun masagaal lagu istaagay wa minha waxaa ka mid a fiqiyaadka ku jira masalada ee ghaswada annahu laa ya'danu annahu laa yadinu liman laa yutiiqu lqitaala min asibyaani hayri lbaaliqiin imaamku laa yadinu imaamku u socotaa inuusan imaamku u fasaxaynin liman duulkii laa yutiiqu lqitaala dagaalkaan awoodi karin oo min asibyaani caruur ah hayr lbaaliqiin aan qaan gaadhin inaan dagaalka loo fasaxaynin caruurta aan baaliqiinta ahayn inay dagaalamaan weliba aan karaynin inay mxuu ahaay dagaalka aan karaynin da ahaanna aan qaan gaadhin dagaalka inaan loo fasaxin baa ku jira bal yarudum waa celinayaa idaa kharajuu hadday baxaan kamaa radda rasuululah suu rasuulku u soo celiyey ibna cumara waman macah ibna cumar iyo dadkii jamaca min asaxaaba oo yaryarayd buu nabigu soo celiyey maalinkaas waxaana la odhanayaa marka maadaama uu sheekhu ka hadli doono hawshii caamul jamuuc hawshan waxay ku xidhan tahay keliya waa asibyaan hayr albaaliqiin hayr alqaadiriin amaa ninka asagu dagaalkaan awoodaynin ee inuu dagaalama aan ah inuu loo idmi karaa iyaynu ku mari doonnaa in sha allahu tacala marka hada waa fi sibyan hayr اlbaaliqiin wahayr اlqaadiriina cala اlqitaal wa minha waxaa ka mid ah jawaazu اlghaswi bاnnisa waxaana marka culimmada qabta jihadku xataa hadduu farducayn noqdo carruurta sibiiyararka ah ee muwayiziinta inay dagaalamaan waajib ma aha oo haweenku inay dagaalamaan waajib ma aha baa daliishada dagaalka uxud inuu nabigu carruurtana reebay haweenkana u diiday allahuma dumar dhowr ahaayo tobaneeyo ku dhowaa oo ansaar iyo qoraysh iskugu jiray oo muslimiinta u khidmaynaya mooye baa u daliishadaan <clears throat> marka qolyaha kale waxay leeyihin waxaan ka hadlayn weeyaan waa ujuubka iyo jawaasku farqi baa udhexeeya farducayn buu ku yahay inay dagaalamaan ma qabnayn laakiin waa u bannaan yahay inay isdifaacaan oo ay naftooda difaacaan baa jawaaska laga hadlaaya marka maxalka u soo daga wa minha waxaa ka mid a ay fawaa'ida fiqiga jawaasu alghaswi biاnnisa dumarka in lala duulo dumarku ciidanka ay raaci karaan muslimaadka ah ayaa ku jira iyo walisticaanatu kaalmaysi ayaga la filjihaadi iyo dagaalka iyo qasuga in la kalmaysto marka dhakhtaryaandaaweeyaan raashinka kariyaan biyaha dhaamiyaan ragga caraabiyaan howlahaas howla ilahayaan wey alimaam bukhaari uu u baabaystay saxiixaasi meelo badan buu kaga hadla marka umu caiya iyo mxuu ahaaye eh, umu sulaym iyo caaisho iyo in badan bay ka sheekeeyeen iyo umu salama iyo in nabigu uu dumarka la duuli jiray kadibna ay daaweyn jireen jarxada iyo dhaawacay daaweyn jireen raggana waa waraabin jireen eh, wayna soo qaadi jireen marka wixii dhiba ay biyahay soo dhaamin jireen kadibna hadhow marka la gaadho haniima haddii la helo gaale la jabiyo xoolo la helana qorituulayn baa laga sii jiray xooguu tabiina oo xusid ah oon sahmi buuxa dhannayn oo ninka mujaahidka faariska ama raajilka ah ee wuxuu qaatay wax ka yar baa la siin jira ama nuskii ama uludkii oo lama qadan jirin <clears throat> addoomuhuna waa lamid wa minha waxaa ka mid a fiqiyaadkeeda jawaasu linqimaasi in la tiimbado inay bannaan tahay filcaduwi cadowga inqimaasku waa inaad biyaha mukhuurato ama aad tiimbato ama aad dhumbato kaman ramasa siduu u tiimbaday anas bnu nadar iyo waayruhu adoo keligaa inaad ciidan kumanaanaa dhex boodo oo dhex gasho adoo weliba huba in lagu dilayo ama malahaada u badinaya inaadan ka badbaadaynin inaad dhexgeli karto ay bannaan tahay min liqaa'i nafsi ila tahluka waa inaga soo maray saxaabado u badnaaba inay niqimaad sameeyaan labayo ansaari baaba saa tagay niqimaaska ku tagay oo khaas oo nabiga hortiisa taagnaa oo nabigu dirayay wa minha waxaa ka mid ah ana alimaama imaamka muslimka ah ee ama amiirkuba ciidanka wata idaa asaabathu jaraaxatun dhaawac hadduu gaadho sallaa bihim ciidanku tujinayaa qaacidan asagoo fadhiya wa salluu ayaguna waa tukanayaa wara'ahu gadaashisa qucuudan xaalay fadhiya iyagoo caafimaad qabo bad qaba ma'muumiintii oon xanuunsanayn hadduu imaamku fadhi ku tukado way la fadhiisanayaan kamaa facala rasuulu lah sal ly slam fi hadi lghaswa duulakan uxud yeelay fadhibu ku tukaa nabigu ma istaagi karin waa xamil waaye duhurkii kadibna iyaguna waa fadhiistee wastamarat waxaa daa'intay calaa dalika sidaas sunnatu sunna nebi maxamed baa ku socotay ilaa xiina wafaatihi ilaa uu nabigu dhintana saasuu ku socday hawshaasi aad waxaa u sharca alimaam ibni xibbaan fii saxiixihi aad buuga hadla ugu abbaabaystaa waana ijmaacu saxaaba leeyahay in imaamku hadduu fadhi ku tukado lagu tukanayo fadhi ibn khusayma asaguna saxiixiisa aad uga hadla xaafidku fatxulbaariga asaguna wakhtigu ku bixiyey ra'yiga shaaficiyada iyo bacd almaalikiya waa ra'yi aad u daciifa tabardaran wey saa darteed bay xufaadu iskaga lexdeen ra'yiga shaafici ee odhanaya imaamku hadduu fadhi ku tukado innagu waynu taagnaanaynaa mar hadduu asagu fadhi ku tukado xanuunsan yahay qiyaamku rukni buu ahaa farad buu hadduu asagu ka dhacay lilcajzi fattaqullaha ma statactum buu asagu ku tukan laakiin inagu qaadiriin baana cala alqiyaam waa inaynu taagnaano oon istaa ku tukanna shaaficiyadu ayagu taxriiriyaan axaadiistaas in la fadhiista amaraysa ama falka ah barhkood naskhi bay ku xambaaraan barna cil ay ku xambaaraan waa warwareejiyaan laakiin ibnu mundir iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo xaafid ibnu xajar iyo nawowi iyo waa ka leexdan qadiyadda ayadaa wax la qaadan kara ma dheheen maxaa yeele saxaabadii xadiista wariyey ayaa bacda wafaati muxamedin markay fadhi ku tukadaan taabiciinta fadhiisin jiray xusein ibnu xudayr iyo jaabir iyo ibnu cumar iyo abu hurayre iyo waa fadhiisin jireen qays ibnu qahdin iyo rag badan oo saxaaba ah marka eh, kayfa marka ay saxaabada ugu sii dhaqmahayeen wax mansuuqa midda kale ma raggii xadiidka wariyeyba u ogaal badan mise yimid muxuu ah bacda qarnayni min azaman ayaa hawsha u xoogaal badan adugu almihim waa ra'yi aan tabar badnayn wey laakiin waa un isku khilaafsan yahay wa minha waxaa ka mid a ah, eh, adilada inay bannaantahay ninku inuu ku ducaysto an yuqtala fii sabiil illah ilaahu maanta dagaalka iga badbaadin oo allow la idilo inaad alla baryi karto oo ishabaari karto inay bannaan tahay ayaa laga qaatay iyo wa tamaniihi dalika waliba inuu tamaniihi karo oo aad iyo aad u baryi karo oo ilahay uga rajaynaya u yidiiran karo walaysa haadaa ishabaarkana ma ahan ama tamanigan bilmowti waalqatli fii sabiili illah min tamani almowt almanhiyi canhu geerida baryigeeda la baryahayay ee layska reebay ma aha geerida howlaha adduunya iyo xanuunkayo awgi iyo nolosha kugu yar adkaata iyo xanuunaad u dulqaadan weyda aad habaarta la diidan yahay laakiin wixii aad janna ku gelayso inaad isku habaarto waa min addiin bay ka mid tahay allahuma mxuu ahaay allowna nooleen maa kaanat alxayaatu khayran lana watawafana ida kaanat alwafaatu khayran lana ayuu nabigu odhan jiray sal l marka waxaa weeye mar hadday fidnad timaadaba in lidurrin nasala bika oo adduunyadaadii oo kugu cidhiyantay noloshaadii caafimaadkaadii xoogow biilkii meeshaad ka helaysay howlahaasoo dhan baa la diidan yahay laakiin hawl diineed haddii muslimiintoo wanaagsan adoo dhex jooga ay fidna timaada diineed ood ka baqdo fidnada inay ku jiidato ood ku aafowdo ama lagu fidneeyo allow haddaan bad qabaaye intaan baashaan ku khatalmi allow nafta iga qaad sida alimaam bukhaari ilaahay ka baryay ee ilaahna ka aqbalay jamaaca min ataabiciin baa iyaguna sidaas sameeyey jamaaca min asaxaaba baa iyaguna sidaa yeelay culummaduna arrinkaasi waa kala qaadaan tamaniga liajli اddiin wاlqatli fii sabiilihi asagu inuu bannaan yahay dee muranba ma laha walaysa hada ka mid ma aha min tamani اlmowt اlmanhiyi canhu kama qaala cabdullahi bnu jaxsh sida cabdullahi bnu jaxsh uu yidhi oo kale allahuma laqinii allow maanta ila kulmi min almushrikiina mushrikiinta xaggooda rajulan cadiiman kufruhu nin gaalnimadiisu ay weyn tahay shadiidan uu daran yahay xaraduhu ay ba'suhu xagganna aad u dagaalamo waa nin dhib badan oo dilaa ah fauqaatilu markaan la dagaalamo fayaqtulanii marka uu dilo fiika ay fi sabiilika wa diinika wayaslubnii weliba uu ifurto wix caal ee wato iyo dharah iyo hubna iga furto uma intaa kadib yajdacu anfi sankayga uu gooyo iyo waudni dhegtadhegtii sankana i guro fa idaa laqiituka markaan kula kulmo maalinka qiyaamana oo faqulta aad tidha yaa cabdallaahi bni jaxshin fiima judicta cabdulahi bni jaxshiyow sankiiyo dhagaha maxaa lagugu gooyo laguu guro sin laguu galay qultu aan markaa alla waan ku jawaabo fiika yaa rabbi ilaahu adiga dartaabaa saa lai yeelay marka inaga soomar xadikaas uu saxiix yahay oo sacadna waagi dambe ka sheekayn jiray oo dhihi jiray waxaa iga duca fiicinaa cabdulahi bnu jaxshibaa ga ducafiicina bal nabiga ayaa maalinka isaguna baryay oo aad u tamaniyey in la dili lahaa oo markaas saxaabadii meesha la dhigay la dhigay xadiidkii jaabir ibni cabdilaahi alansaari wuxuu leeyahy samictu rasuula allah sal slam yaquulu ida ama wallahi lawadidtu anii qudirtu maca asxaabi nuxda aljabal axmed baa soo saara raqamka bisanadin xasan sida shucayb arnaawd iyo keyrkiiba ay sheegeen waa xadiid xasana wey jaabir wuxuu hi maqli jiray haddii asxaabtii uxudba la sheego oo laga sheekayo la soo qado nabigu wuxuu dhihi jiray waxaan jeclaan lahaa in laygaga soo tago qowgii dhambaciis qowgii la daadsay saxaabadii toddobaatanka ahayd ama ka ay kulle adee ee lagu laayay anna in lay dhigo laygaga soo tagaan jeclaan lahaabu marka waxaa weyaan ambiyada tamanihiisa marka masale muran lama aha laazimka ka dhalanaya waxba la ictibaarin maayo oo ee ah adugu waxaad baryaysaa in lagu dilo oo jidka ilaahay lagugu dilo ood janno iyo shahaado hesho laakiin ninka ku dilaya kufriya gaalnimo ku galaya dilka adiga uu ku dilayo waa min baabi alkufri waalcinaad wasaddi can sabiilihi laakiin adu waxaad doonayso waxaa weeye wanaag iyo khayr wey nabiyulaahi muuse tolkii wuxuu ku habaaray markay beeniyeen ay nafta u keen dhibeen rabbana admis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minu xataa yaraw lcadaab alaliim idan in qalbigooda rabbi adkeeyo oo indhaha rabbi turo oo xaqa aysan fahminoo gaalnimo ku dhammaadaan oo xoolaha laga baabiyo oo la imtixaano bu ilahay ka barya idan waa madluum muntasir ah yadcuu cala aalimiin maayo marka gaalnimo dad ku habaaraya loodhanmay nabigu kufribu ku dhacay dhihi mayse haddaa tiri ilahu naftu inoo keenay waaldhaqaaji wa allahuma amithu cala alkufri aad tiraahdo wlbidcati washari wlfusuuq kudhihi mayna gaalnimaad alla weydiisatay haddaad madluum tahay lagu xadgudbay marka laasimka iyo macaalkaasi loo bixi maaye hadalkaas muxuu yahay in aad lagaa gadaranyo madluum tahay oo markaa isdifaacayso oo markaa aad muntasir tahay wa minha waxaa kamida ah, qisadan ayadna qiso sugan weeye tan u dambaysa cabdullahi bn jaxsh wayna soo maray wa minha waxaa ka mid fiqiga ah almuslima ruuxa muslimka ah qatala nafsahu naftiisa hadduu dilo fahuwa min ahli nnaari ahlunaarku ka mid yahay naftiisa hadduu dilo taxta mashii'at illah weye liqowlihi sal lay slam ku yidhi fii qusmaan qusmaan nin munaafiq nabiga asagoo nooloo dagaalamayaba uu yidhi waa ahlu nnaar nabi allow ninkii ah maanta wuxuu u la arag min ahli nnaar nabi allow siduu ummadda intuu anfacday ma jirteen min ahli naar ilaa bacdu saxaaba shakiyeen oy dhaheen diintan difaaceediba haddaan lagu jannagelaynin maxaa lagu jannageli doonaa xogu nabigu hayaysan ayagu hayna haddee saxaabadu ninbaa marka wuxuu yidhi anaa ninkan dabagelaya maanta meeshuu maraba anaa maraya fartuu qur la qorahaya dagaalkii markuu bilowday ayaan dabagalay wuu daba socday hadduu ordo waa la ordaa hadduu tartiib socdo waa la socdaa meeshuu ka dagaalamaan dabagalaa markuu dagaalku dhammaaday ayaa asagoo dhaawac xunoo soo gaaray buu adkaysan waaya isagaa markaas dilay tuu seefta qaato halkaas iska saaray naasaha bartanka laabxuunshada ah ayuu isku xambaaray markaas dhabarkiisa ka baxday isagaa isdilay aladii qusmaankaasoo ablaa wax taray yowma uxudin balaan shadiidan ay axsana wey ablaa waa alincaam ama mxuu ahaay alficl alxasan baa loo jeeda abla ay qaatalun bay hadda ka dhigan tahay yowma uxudin balaan shadiidan ay qitaalan shadiidan ummadda wuxuu wax taray maalinkii uxud waxtar aad u xoog badan buu dagaalamay weeye falama ishtadat bihi aljiraaxu dhaawacii markuu ku daraaday naxara nafsa waa isgowracay isagaa isgowraco isdiray fa qaala subn huwa min ahli nnaar ka hor buu nabigu yidhi riwaayada ah intaan dagaalku bilaabaninba buu nabigu sii sheegay oo ninka waa ahlunaar markaa isagoo dhaawac oo aadu liitaa loo yimid markaasaa la yidhi loo mahadnaqay oo tolkii u mahadnaq bani dafar waxaa leeyahay hanii'an laka maanta ummadda waad anfacday si ba'an baad u dagaalantay goobtada waa la soo mari waayey waxaan o dhan alla dartii buu wuxuu idhi alla dartii ima inamaa qaataltu can xasabi qowmi buuri maantaan waxaan u dagaalamayo tolkayaa la qashiinsanin oo la bahadirin ansaar iyo reer yadrib ama nimankan qaxtaaniyiinta yamaniyiinta ah yaan quraysh kiirtoo soo dushiyan ku xadgudbin oo tolkaa meesha ku dhintaan ku dhiman u dagaalamay buuri dan kale kama dhig niyadaasaan ku dagaalamay idan niyadii buu iska hadlayay niyadu dhan buu ku tuntahay man qaatala litakuna kalimat ullahi iyo alculya baa loo doonahaya xaggu u leexday kadibna wuxuu ku khatimay falkaa ba'ana inuu asagu isdilo isbaabeeyeyah wa minha xadiidkaasna waa suganya waad garanay asalkiisu fi saxi muslim buu ku jiraa bukhaarina waa tilmaamaa sunankana waa ku yimaadaa isagoo faahfaahsan wa minha waxaa ka mida ana sunna sunnadu waxaa weeye ninka isdilay waa ninka isu dilay dajar iyo xanuun iyo culays uu qaadi waa isu dilay weeye idan dhaawaca u dulqaato u adkaysto xamili waaye laakiin ninkii limaslaxat diin isu dilahaya ee asagu markaas camaliya istishhaadiya samaynaya aw camaliya fidaa'iya samaynaya ama meel dheer laga tuurahaya sida abu dujaana oo kale waxaa weeyaan waa min alqitaali fii sabiili maalinkii eh, ywm lyamaama xariiqat lmowt markii la geli waayey bara ibnu maalik iyo waxaa la tuuray abu dujaana ariwaaya axiixana wa abu dujaan u ahaa alimaam khaliifat bn khayaad baa fii taariikhi kusoo saaray bisanadin saxiix markii albaabkii la mari waayey gaaladii intay derbi dheer dhisteen oo xisni ah bay derbiga korkiisa intay fulaan bay gantaallaha iyo leebabka iyo waranka iyo eegooyinka soo da iyo manjaniiq weliba baaruud ah oo dab ah iyo saliid kulul iyo laami ay kariyeen waxay kaloo soo tuurayaan bahalo kalaaliba biro gudgodan oo lagugu soo tuurayoo dab ah ruuxay qabtaanna way gubahayaan hadday shaarkaada meel ka qabsadaanna waa lagula kico lagudallici wiishbaa ku qaadahaya oo lagu rafaaday abudujaana wuxuuhi hallay tuuro tad isaartaan dhuuban buu ahaa laakiin markuu dagaalamo waxaa lay balaayu noqon jiray kolley uu minka ustuura ayuu ahaa marka wuxuu yidhi intaad isaartaan dhowr waxaa lagu fadhiisiiyey gaashaan labiyo tobanna xoog badan buui gaashaanka intaad qaadaan oad kor qaadaan markaad fogaysaan waramihiinna qaada igu dhex tuura ciidanka ay ku jiraanee xisniga ah. dhufayskooda qalcadda igu dhex sidii gorgorka aan kor kaga imaabo haddaa i dilaan hadda waa shiiday ay anoo naftu bixin aan soo gaadha albaabkana albaabkeena ka furhaya markaasaa la tuuray riwaaya kale waxay manjaniiq baa la saaray aad buu u dheeraa wax waran lagu tuuri kara ninka ma ah manjaniiq baa la rakibay markaasaa lafoog markaasaa la tuuray si u socday u ku soo dhacay xeradii iyo beertii booyaduu ka jabay bawdyadu markuu ka jaba isagoo bawdyada ka jamo saddexiyo toban nin intuu soo dilay albaabka wuxuu ku furay yowmulimaamuna shiida meeshaasu ku shiida abudujaana sida loo badan yahay asagoo lugta ay jabtay yuu soo dagaalamay waa loo kala shaxeeyey la gelin waaya nin cir ka yimid sida gorgorkii iyo haddana dagaal soo bilaabay bawyduna ay jaban tahay tubgiislugti si laabtay soo dagaalamay soo hakawleeyey saddex iyo toban nin buu soo dhigay halku ka dhacay ilaa albaabka intuu dhexayso oo feedha waaweyn oo reer mxuuah reer bani xaniifa ah oo murtadiin ah alaabkuu furan kaasa lagu yaacay maalinkaasay si xun u jabeen dagaalii baanaan maalinkaa dhacay buu ka mid ah muslimiintu maysa dhihin mxuu aha waa naxara nafsuhu halla tuur dhagax la iska hor haddii hadda las yidhaahdo waxaa u lala yaabay ibnu siriin baa can eh, ariiqi laga wariya oo min asaxi al ku yimaada bara ma waa lagu sameeyey laakiin qisada bara qisadan abudujaana ka xoog badan min xayu sanad laakiin labadu inay sugayiin baa dhici karta waxaa loo daliishada oo kale mxuu ahaayey xadiidka suhayl baa loo daliishaday hulaamkii markii intuu ilaahay rumeeyey oo ninkii raahibka wax ka bartay oo saxiirka ku caasigaroobay oo diintii qaatay oo mashruuciisii fashilmay oo ogaado kii lasoo qabto wiilki marka lasoo gaabay xadkii sax muslim garanaysaan dheeraha aamana birabbi alghulaam waa la yaqaana bay xuli wiilyo waad fiican tahay sixirkii aan ku idhi soo baro si fiican baad u soo baratay hadda waxaabad gaadhay sixirkaadu inaad indhoolaha indhaha u fiiqdo oo ninka eh, baraska qaba aad daawayso oo ninka curyaanka aad gacanta mariso iska kaco nin walba aad habaysee meel fiican baan ku dejinhayaa soo dhowow wuxuui waxaaso dhan waxba kama jiraan sixirna anu ma aqaan wixiina ilah ba iga islaamay ee diinta soo gala maanaad ugu jeeddahaa raahibkii kii la soo dilay oo mxuu ahaay la soo dilay ii sheegee ninkii asna asna islaamay ee loo fiiqay wuxuu dhan wuu kala soo dilay wiilkii baa soo hadhay boqorku wuxuu siri wiilkani waa nin dhallinyaro ah eh, xoogow cabsi hana iska dinuisa kaa laqmani ha kuu shaqeeyo saaxirolo weyn weeye markuu wiilka hawsha ka laaban weyo dacwanay diin faafinhayo ee wuxuu dhahda ka laaban weydo waa ku dilahaya waxaad musamee buu doon baa la saaray markaasaa barta bartankeeda la geeyey badda bartankeeda geeye buui markaad geysaan ku dhaha ma ka noqonaysaa diintaadii mise baddaannu kaa tuuraa horaan buu soo tijaabiyo wakiihadee muxuu ah ilaahay soo bariya waddada maalin xidhantayo libaax iyo bahal qabsado ilaahay maantaan ogaanaya in saaxirku uu fiican yahay iyo in ninka raahibka diinta ugu yidhi ay fiican tahay ilaahu hadday diinta ninka raahibka wanaagsan tahay bahalkan meesha taaganee dadka baaba'ashay ilaahu dil dhagax buu qaado ku tura kow qalaf uu naf ninku marka xoogow irhaasaad iyo karaamaad ba ka muuqday rabbi buu ku kalsoonaa sheekhulislaam wuxuu hi inta badan waxay ku timaadaa litaqwiyati muxua iimaanin daciif iimaan nugul oo dhul dhacay baa lagu adkeeyaa ninku hadduu iimaankiisu qawi yahay oo wax kastoo ku dhacaba uusan u baxaynin hadday buuraha madiina ku daataan iyo kuwa adduunko dha soo daataan hadduusan nuucsanaynin karaamo uma baahno karaamadu xoogu waxa wey waa taakulo barigantaal wey xoog waa lagu riixahaya sidaa darteed sheekh wuxuu leeyay alkaraamatu kaana akara fi taabiciina min asaxaaba karaamaadku waxay ku badnaayeen taabiciinta waxay ku yaraayeen hee cumar iyo abubakar baa karaamo ka daartay maqli waxba yaroo dhifaa la soo guuriya yaa saariyat aljabal iyo xoogoo aan badnayn baa la soo guuriyaa maxaa jira wuxuu leey waxay ahaayeen aqwiyaau liimaan kaamilu liimaan idhanka ma baan adduunka hadduu rogmado abubakar wuxuu soo istaaga keligii baa dagaalami haddaad ila dagaalami weydaanood murtadiintan iyo sanaadiqadan iyo maanici zaka ku jihaadi weydaan cumarow keligii baa dhaqaaqi xataa uhira diina muxamedin aw amuuta duunahu ilaa aan diinta muujiyo ama aan dhintay soconaysaabu markii la arkay lagu kala baxay lannu waa aabit suqumayn oma baano iyo riixid oma baano abu umaamata albaahil oo intuu islaamay reerkooda ku laabtay oo maalmo iyo belo sii socday yo isagoo baahan oo xalay digjir ahaa oo saakaw aan quraacanin oon luumanin oon maanta aan qadaynin oo indhuhu ku dabayina oo man haraad iyo rafaad yaa reerkoodii tagay ree baahila markaasay dheen soo dhow wiilka abshir waxaan u tagay bal iyagoo markaasi intay neef qasheen dhiiggiisa cabbahaya dhiigga cabbahaya neef kaloo dhintayna cunahayaba bakti markaasay dhiiggii iyo hilibkii bakhtiga kusoo sooreen kusoo dhoweeyeen sudaym ibn cajaan mamaat albaahil markaas waxaadan u imidba oo idiin soo aadoon idinku soo noqday inaan idinka reebo dhiiggan iyo shirkiga iyo bakhtiga xaaraan w in allah xarama adama wاlmaytata washirka aayadihii axaadiistii wuxuu intii yaradu haystay waxyarbu nabiga ka sii inuu islaamay ma ego kugu dhacday dheheen ma ninkii noo maqnaaye safar ku maqnaa ba hadda noola yimid bakti baa xaaraan oo dhiig baa xaaraan oo shirkii baa ka kac war waan oomanahay biya siiya koob biyaa ku sinmayna caano caanaad sheegtay naftaa kaa bixi yaan la soorin waa laiskugu tegey waa la fiijiyey geed cidla buu iska sexday war haddee anugu aan diin qaatay idinkuna mid aad haysatee kale jirtay wada dhalashaiyo ahlnimo iyo riximkii hilibka awey gaal haddaad isku dhacdaan hilib ma yaqaan oo rixim ma yaqaan mabaadi mar haddaad isku taabataan ruuxa waxa idiin dhexeeya lama arko waad kala tegaysaa geed buu iska seexday marka xaaladdu waa ku xuntahay abumama talbaahili hadda waa dhoweyd buu islaamay maalmo ka hor buu soo islaamay islaamkiisi ma xoog badno xadiiu cahdin bilislaam waxaa laga hor yimid darba aad u culus baa laga hor yimid reerkao dhan baa fiijiyey koo loo diida afka inuu saaro waa la fiijiyo waa la geliyey ninkan oo kale haddaan la gaarin xalkiisu waxaa weeye khatar buu galahayaa bini aadamka sida lagu yaqaano wey basharka saxaabadu hawshooda hawl goona iska ahayd markuu waan sexday anoo naftu igu dabeerta waxaan isku qaabeeyey buuri in geedkan hoosta nafta igaga baxdo oonka haya iyo baahida iyo haraadka nafbaxaal buu sugaya maradaydii baan qaata waan isduba geedka hooskiisi baan seexday bu markaan indhaha isgeliyeen sii seexanay yaa laba ninoo cadcad oo dhiil caanoo weynin wada baa riyadii ugu yimi gabdhi saan usii gamahayay itoosiyeen waxaa la fadhiiso waa riyadii dhiilkii baa loo dhiibay dhiilkii buu qabto waan waan dhammay macaani markaan dhammaystay ayaa hurdada ka toosay buuri markaas waxaan tusaa caanihiin iga qoyan yihiin calooshina intaa ila eg tahay aanuu ka dhargay haddii caanihibu ka dhargay oo fadhiidayba oo nin haddii gaajo haystay waa nin caano jana laga keenay cabbeew tolkii way isku noqdeen waxaa loo niman yahuudku intaasu sano bilood bay maqnaa reerku ka dhashay hadduu waxaynagu qabsado waxayna weydiiyey oon dagaalannay ninku waa carabta kalen colkanayba waan soori jiray ninku sooriyu nagu leeyahay aan dagaalanay bal ninkii isuta naf bixin sooryaha loguya loo tago kadibna aan xaajoonni waa la issoo canaantay caana iyo xooguu hilib ay soo qaadeen iyo raashiin waxay dhaheen geedkay ugu yimaadeen isagu markuu dhergabus haddana hurdiga kun qububu seexdayba hadda hurdo xalaalbu seexanaya waa dheragsan yahay wuu daacahaya oo iska seexday markaasaa leey war abi toos maxaa jira raashinka balhoob balaya la timide weligay nin reer u maqna oo xumaa waxaa la timid la yimid maanaan arag nin badan baa tahay haddana laakiin bal iska raashiimo nin reer ka dhashaad raashinkiinna la aada buuri la aada in allaha acamanii wa saqaanii markaasaan caloosh ka fayday maradii markaas caloosh intaa leega wadibisan riix caanahi dhucdhucba bay fa aslamu min aakhirihim reer baahil o dhan waa islaameen markay karaamadii arkeen ninka xaalkiis way yaqaaneen markuu yimid waa arkahaya way la socdeen tillaabaduu qaadi lahaa ninka oo dhaadanooshu intaa la eg oo calooshu koosan tahay oo daacsantahay idan waxay fa aslama min aakhirihim xadiis saxiixa weeye axmed iyo tabaraani soo soo shaqlabaan silsilada ku keenaa qaybaha u dambaysa idan sheekhu wuxuu dhaha asagu alkaraama waxay ku timaadaa inta badan taqwiyatu iimaan xaalad xoojinteed ninku laakiin hadduu kaamil iimaan yahay wax loonama baahno qataada bn nucmaan baa nabiga la soo tukaday habeen abu saciid alkhudri agga hoy walaala ka ahaayeen duleedka wuxuu deganaa madiino habeen gudcur ah oo roob da'ahayo wuxuu hi caawo kale salaada jamacadu ay fadli badan tahay intaad lugayso maa nabiga cishaha la soo tukatay meel fog buu degan yahay wuu soo lugeeyey wuu soo lugeeyey buu nabiga la soo tukaday roob baa da'ahaya hilaaca walacwalacda ku haya ina marku salaada cishaha ka baxay umbaa ilaacbaa bilag yidhi qataad ibnu cumaan wejigiisiibu arkay qataad ibnu cumaan wejigiisiiban arkay markaasuu soo qataadamaa ninkan haa oo maxaa halku keenay nab wuxuu ogaaday meel aan laga soo jamca laga soo aadi karin oo duleedka magaalada ah oo habeen jamacaan la soo hawaysanaynin ka nabi allow markaan caawa arkay inay gudcur iyo mugdito isha farta haddii la sigel waxba la arkaynin roobna da'ahayo xaaladuna ay khatar tahay howlahan oo kale ajir badan baa laga hela isagoo jamcadan soo aaday nabigu marku u duceeyey ul buu siiyey ushan buu walba kusii luudo reerka ku aad tooshna ka dhigaa leeyahy toosh ka dhigo ushan qaado toban mitiroo kaa horaysa iyo toban kaa dambaysa iyo toban hareerahay ku ifi doontaay kaxaysaada u shaanqaad waa ul laantimireed baa loo dhiibay midda kale inta hadda soo maqnay carruurtii gurigii shaydaan baa kuu dabamaray oo waswaasinhaya oo ku haya duqi waa la dilay yuhuud baa la kacday caaw waa dhintay abris baa ruugay nabad ku soo noqon mahayo islaanta jiibtay carruurtii khuurinhaye wasawaasinhayaa guriga markaad gasho raarta gurigu fadhiya garaac waxaad ku aragtay meeshaa fadhiyaa leey ushu saa qaatay sida uga baxay waguco toosh buu daartay toosh weyn baa u daarmay wuu socday suu socday u socday gurigii baan galay buuri fiirshay waxba waan ka waay guriga dhexdiisa haweenkii carruurta waajib baan islaanta iska qurinaysaa markaasaan arkay bul kashiido ama baasha dhijitay muxuu xidig dhul kuuli cali banja ah, waad u taqaanaa sooma idinku kuuli cali banja u taqaanaa oo guriga gadaashiisa fadhida oo meeshii raarta nabigu sheegay fadhido oo asagaaba shubka iska dhigay kuli calabija iska dhigay urur baan ku bilaabo meelay ka baxo baa la waayay marka waxaa weeye xilliyahaasoo kale wuxuu saxaabiga in hawsha la xoojiyo maadaama nin khayrka doonayahay oo ay soo xilqaamay xoojin weeye laakiin ayagu micigiire ee labiyo tobanlaha imcidu sooran tahay ee adkaystay ee xidadaystay ee geedka baxay ku addiinta dhexdeeda nimankaa howlo badan oo baahno marka masaailkaasi markaa masaailska noocaasa weye wa minha waxaa ka mid maxaan ka tagay anu wiilkiisa waa qisada waan ka baxayo baasha la fogaatay almihim wiilka wuxuu baahan yahay ogo in la coojiyo iimaankiisi la saaray doonti wuxuu idhi ilaah meel cidlaale baan marhaya allahuma kfinihim bima shita wa kayfa shita ilahu nimankan saad doonto igaga filow buuri oo waxaad unku aafeen doontii la wada saaraa ciidanku ay wadanayeen command ay saaraayeen baaba galgalatay qararf dhammaantood waa dhammaadeen keligii tararax bannaanka la soo dhigay isaga xeebtaa la soo istaajiyeba isagoo lugaynaya waaka muma iska cararo boqorkiibu soo aaday boqor waayka oo raggii aan kuu dhiiba away way dhammaadeen rabbigay baa dhammeeyey aduguna haddee waayka diinta soo gal xuulud malagaabaa galay mad ka noqon maayo waawsha ayada warqabta buuri buurta ugu dheer waddanka intaad saartaan madaxeeda kore intaad saartaan diinta ka noqodha hadduu ka noqon waayo ka tuura buur waa lawad waa lawad buur dheeroo qundhuroo fuulay marka fiintada la geeyey ibirka kore la geeyey yaa li diinta ma ka noqonmayso waa maya rag baa gacmaha iyo waaweynoo fedha waaweynoo tuuraan bay rabaan diinta ka noqon maayo allahuma kfinii bimaa shita wakayfa shita fadarba aljabal buurti baa gilgilitayba waa la kala faniinay mid kasta wuu faniinay waa la dhammaada waa la asagu waa iska soo degayba wuu soo lugeeyey boqorkii soo aaday soo inuu cararo ma baa meesha wax ka wadee wuu soo noqday diinta soo gal wax kastuu isku dayay boqorka uu ku dillaa waa kari waay waxaad igu dilma kuu sheegaa ima dili kartide ilaahin baa naftayda hayoo bixin karee waxaad igu dilaysa ma kuu sheegaa wuxuu diidan yahay inuu dhinto muxuuah ka mowt alximaar ninkan yarka wuxuu diidan yahay in geeridiisu ay noqoto geeri nin meel iskaga nafbaxa iyo nin furaash ku nafbaxa iyo sida dameer bakhtiyey geeri guban maruu dhinto oo magac uu muxuu ahaayey shahaado qaato ummaduna ay ku cibro qaad darsi buu rabo inuu bixiyo markaasu maxaan sameeya maalin feesta ah oo cudlaa ah, dadko dhan iskugu yeer buui meel bannaanoo weynay geebu waxaad mas-uul ka tahoo dhan iyo koosnoo dhan soo ururi bu geed igu xidhoo marka isalbi iga dibna kadibna qaansadaydan qaada liibkaygana qaada buui waaatooga buui waxaa tidhahda bismillaahi rabbi lghulaam markaasaan dhiman hayaa wuxuu tilmaamayaa hee qaabkii loo dili lahaa ama ku dhiman lahaa muxuu ka rabaa ninkii boqorka ah anaa dadka maamulo anaa rabbi anaa ilaah anaa lay caabudaa inuu ictiraafo in rabbi kale uu jiro asaga ka ahayn wiilkana ilaah kale uu leeyahay allaha unbaa wiilka dili kara bismi illaahi rabbi lulaam rabbi hada lulaam baan ku toganaya marka igu dhufo intii buu yidhi halkaasuu leeb kaga dhacay dhafuurka wiilkii waa waa shahiiday shacabku waxay dhaheen aamanaa birabbi lulaam wakafarna bilmaliki waaauu waxaanu rumaynay rabbigii hulaamka wiilkan ilaahaygiisii iyo macbuudkiisii baanu rumaynay hadda asaga dila horaanna mxuu ahay la kari waaye laga dhaqaajin waaye aduguna waan kugu kufrinay wuxuu maligiin baa galay asagii baan halkaa dhigay idinku maad joogtaan waxaad samay bay yidhahdeen godod buu qoday magaalada wuxuu goduhu weyn ha laga qodo xaabaha laga bixi la shida xorab kulliin waad gelaysaa qisada waa taqaana qisa macruufa xataa riyaadaad ku barateen weeye ayaan raba ku lugaynin gabagabadu waxaan nooga jeednaa walaamka ma isdilayso isma dilin weliba waxaa waa man imtanacad calayhi jamiicu alxiyal boqorkiis ayi kayfiya bikulli wasiila ninka waa ku dili hal ariiq waaxidaa furanoo ninka lagu dili karo ariiqina wuu tilmaamay weliba qaansadiisiiyo leebkiisii buuri sidandhe bismi illaahi rabbi lulaamdhe waa maxay waa ismiinayn camaliya istishhaadiya min ataraasil weliba alcaali weye min annowc waxaa weeyaan weliba almutqan sheekhi abulxasan baa loo daliishaday nafta loogu kan xuri kaana hada alghulaam mulhaman meel loo dhaqaqamalay moog tahay wiilkan baa le camali istishhaadiyuu sameeyey naftiisiibuu dilay ilaahayna rasuulkuna waa ku ammaanay qisadaasna wuxuu nabigu u keenay liannahu qisas alumam almaadiya haddii loo keena lihanaa'i watamjiidi biha waa sharcun lana idan imtinaan baa loo keenay iqtidaa baa loo keenay ammaan baa loo keenay nabiga in lagu daydo sabirka iyo dulqaadka iyo diinta udhimashadeeda iyo halgannimada maxaad ka leedahay maytiini iyo taasmidma maxay ninkan mulham buu ahaa agee mulham baa kaga taallaa mulagee kaga taalla ninkan rabbi inuu wax diluu aaminsiinayaa baraya ninkan gaalka ah can ariiqigayo ku fahansiiyey wayna noqotay maslaxo weyn buuna ka rajaynaya ilaahayna te waa u xaqiijiyey wa tacaala marka waxaa weeye naftaada inaad u disho muslimiinta waxtarkeeda waa mas'ala banaanka taalloo bannaan weeye saxaabaduna waa samayn jiray intay awoodaan xilliga ayada adugu inaa isdisho oon isgowracdo waa malayahay in aad meel lagu gowrac isku tuurtana malayahay camalihii istishaadii xilligii sadarka u badna waa maxay laba kuna inaad keliga ku boodo in darbi iska tuurto oo deedna aadu niman waran warma soo taagi iyo la fadhiya aad ku dhex boodo oo kelida lagaa geli ama indhaha lagaa geli ama ilaahay ku badbaadiba marka aadana ummadda wax tarto aakhirna abashiidin camaliyadaasi marka wuxuu yaqaana salafku alinqimaas oo mxuah siin ah inqimaarna waa la akhriyaa oo ra'ah labaduba waa isku mid inqimaar iyo inqimaasku isku macno weeye idan qadiyadaasi qadiyad bay ahayd hadda waxaa taagan muslimiintu markay tabar kala waayaan waxyaabahan gacmaha laga tuurahay iyo waxaamaan la afuufahay waxba ay tari waayaan in la habeeyo baabuur ama nin weynba sidiisaba laftarkiisa muxuu ahay laftarkiisa la habeeyo kadib leeda meeshan dhaxa golo la kac waxyaabaha dhamaba ayaa ka khayr badan liannahaa anka wa atqan ayadaa marka muxuu ahay waa anfac cabsiinta ay gaalada gelinayso ragga ay baabi'inayso dareenka ay gaala ku tuuri dhiiranaanta idan intaasaa kugu filanba nin naftiisa soo habeeyaha dee tabar looma hayo meel loo dhaqaaqa la garan maayo ninkii b f t dul istaaga anaguna wiil baan u habaynaynaa haddaan muslimiinta nahay kadib naftooda ka iibsada ilaahay subxaana wa tacaala lafahooda ay ku qarxaan lafahooda masaabiir ku noqon lafaha ninka fidaa'iga mustashidka ah laftiisaa ku geli dhacaankiis iyo dhiiggiisana shidaal bay kugu noqon xaydhii shifadu u lahaaba hadduu yahay nin baxaxoolana waxaa weye dhiig bay waxay kuusu noqonaysaa baasin iyo shidaal adoo dhanba waxaa la rabaa inay aad gubataan la doonaya ninka noocaasa fuqahaa'u ahlilcilmi almucaasiriin akarkooda camaliyadiis way bandheeyeen akaru fuqahaai alcaalam ee maanta jooga min almucaasiriin ama islaax ha noqdo ama mid sakaraado muxuu ahaaye akhwaana ha noqdo ama xadaai ha noqdo ama xataa mid usuul qowmiya ka duuli ha noqdo ama salafi ha noqdo ama jihaadi asxaabu duhuur ha noqdee akaru fuqahaai lmucaasiriin waxay qabaan camaliyada inay bannaan tahay baryahantan waxaa muran ka keena aljadiidiya wa makhaaniit ljadiidiya jadiidiya waa taqaanaan makhaaniistoodana labeebkooda ma taqaanaan labeebka jadiidiya waxaa weeye ictisaab shaykhulislaam wuxuu ihi aljahmiya wa makhaaniit ljahmiya aljahmi wuxuu u yaqaanaae jahmiyadii tooska ahayd makhaaniitljahmiyana waa shaacirada buu u yaqaanaa haulaai aljadiidiya warkooda waan garanna makhaaniitu ljadiidiyaa soo baxay waxay isdoorshaan weliba ayaa ka fidna badan baryahan dambe oo ummadda ku sira naasixiin baan munaafiqiin bay u badan yihiin toban jeer baan qadiyadaasi cumaru kaala hadlay waa fari aan muair ahayn w addaalu cala alkhayri ka faacili qiyaasulcagsi waa maa addaalu cala shari ka faacili alama almaalikiya washeikhu islamti waxay leeyiin ninka tusa ruuxa muslimka ah nin tusa maqaatilba mise ma aha nin muslimo xaqdarra la rabo in lagu dilo la raatanayo la doondoonayo toos lagu raadin baa halkan ku jira la socdo waa nimankii dilay iyo adugu waa lidin qisaasaya laba ninkana waa qaatil mubaasharatan aduguna waa maxay mutasabib daalli aa tahay asabab walmubaashara hadday kulmaanna labadu waa isku mid ninka ninka qabta iyo ninka gowraca waa isku xugun todobadii ragga ahaa iyo haweenaydii khaa'imada ahay ee wiilka isla dilay cumar intuu waa qisaasay wuxuuna wladiinlow ijtama calayhi low tamaala calayhi ahlu sanca laqataltuhum bihi jamiica gabagabadu waa maxay ninkaani waa ka daran yahay weliba inuu asagu isdilay waaba ka daran yahay intii la dili waaybu isdiliba asagu intii la dili waayey oo jamiica hawloo dhanba soo xidhmeen oo laga samray y wuxuu hi hal ariiq keliya afur in lagu dilo ariiqi maydin sheegahe waa saas leebkaygina waaka qaansideen waaka ninkan masagaa isqaxiya mise waa la dilay abadan idan leebka asagaa iskale aansada asagaa iskale xeelada lagu dila asagaashay geedka lagu xidha asagaashay bisimka loo cuskan iyo qaabka loo dila asagaashay inta asagaa iskale boqorku fallaarun buu tuuray fallaar aan tuuray iyo hawlahan kee xog hawlahana xoog badan aaniyan gacantaadu taiir ma laha gacantaadaad ku dhimata taiir ma laha yowmu khaybar waxaa dagaalamay caamir oo cammu salami akwaca baa dagaalamay gaal buu doonaya inuu ku dhufto seef seeftu gaalku u baacayba intuu la gafay soo noqotay bay lowga ishiisa kaga dhacday lowgiis dhareerkii lowgaa dareeray isla markiiba wuu naf baxay waxay dhaheen ina lilaaqatala nafsahu wanaxra nafsah nabigaa loo sheegay salam waa ka xumaada hawsha ayada saga adeerkii hawsha laga sheegay nabi maxamedow damay buu u tiriyey marka dheerow salam uu lahaa caamir nin gamyuu ahaa buu u tiriyo qiino badan oo gubaaba ah markaas nabigu ku dar yaa wad soo hii ii wad soo wad markuu dhowgeeyo nabiga looma taqaana ninkii gabayga iska leh maya caamir baa iska leh markaasuu caamilkii shiiday baa haa laakiin qolyaha waxay leeyihiin nabigu wuxu raximah ullah uu duceeyey kadib nabiga qolyaha waxay leeyihiin innahu qatala nafsah ee mujaahid ma aha bal huwa e, lahu ajruhu maratayn maata jaahidan mujaahida jaahidan mujaahida lahu ajruhu maratayn idinku allah waa isugu idan dilka uu isdilay lama ictibaarin mujaahid shahiid muxuuna ku dhintay gacantiisii asagaa isdilay idan marka waa nafsha ictibaar ma laha hadday abeyso ku qaniinto iyo hadduu abris ku qaniino iyo haddaad ka faniinto ii sheeg faraskaada iyo haddii sida xusayn ibnu jaabir waalid ay muslim kugu khaldamo kulli shuhada way dadkaas asaga ah marka gacantaada isku taabatay kana isku taabatay macna ma intixaarka muxaramka cumadu ka hadleen waxaa weeye waa inaad isu disho dajaran wa ta'asufan wa taxasuran cala dunya qolihii axmaarada islayn jiroo kale intay isirqiyaan maxaa jira rabbiga nacay maxaa yl canjeeraan waaye ciise canjeeru isiin waaye kibis marka waan isdilhaya maxaa isu dishay gabar baan jeclaa la ii diiday siitii dhowey soomaaliya iska tuurtay muxuu ahaye isheg shaw garoon meel u dhow maxay baytimaal ka sokayso guri ku yaalla bay iska togtay kuray baa soo doontay muxuu aha ka dhex arkaa idin xayd ka dhex arkaa halla isiiyo aabbeed wuxuu warkaan khariban ee xirxiiran ee dardeeran eed mooda muxuu ahay digaagtii dardeerray kan kuma siin karee nin fiican aabuu ikaas masaasaa dabaqa iska turtayba jariir bay noqotay ma aqaan dhimata <laughs> waroo ma aqaan <laughs> iyadoo sakarada igu dambaysa dadka noocaasee adduunyo isku dilaa sharcigu ka hadlay laakiin nin difaac iyo nikaayatlcaduwi howl oo la imanaya way bannaan tahay salafku waxay gaadheen keliya ninku hadduu ciidan badanoo malaayiin isku dhex tooro oo asagoo ninnaba aan wax dhaawicin la dilo muxuu umada anfacay l wuxuu faa'iideeyey tajri'a ah. dhiiranaan buu abuuray in la dhiiran karo buu ragga tusahaya oo naftiisu raqiis tahay gaaladana wuxuu gelinayaa dareen ah nimankan soo ordahayaba ee uunu birahaas ku dhagahaya ee soo tuurahaya niman waalan weeyena dhaafiyo fooda lama gelin kare intaa keliyaan ka rabna idan waxaa weeye gaalada baa ka calacalaysa markaasaa fuqaa'u shayaaiin wa culamaa'u salaatiin waman yusabix bixamdi lmuluuk iyo munaafiqiin iyo inta reer xumayso dhan baa la soo kiraysta afuufaa leey wada hawsha ayada taxriimiya ka hadla tajriimiya wax nooga qiimo badan alcamaliyat alfidaa'iya ma jiraan maanta ayada tabar kalaa ma haynaba haddii halkaa lagugu dhago waxaa weeyaan cidyaha ku dagaalamaynaa cidiyaha ninka xamag kugu dhaga ku aad firafirlayso ku aad galgalato ku aad la iman marka ruuxii muslimkee lagu soo xadgudba dalkiisa difaacayna naftiisa wax kasta u bannaan oo gaalka wax ku yeeli karo niyadu markaasi ha saafigareeyo wa minha waxaa ka mid a ah ana sunnata fi shahiid annahu laa yuqasa almuqaaraca liman nabada almutaawacan masaailka kaga hadlay ku fafaashay mar dambe ayaan lagu soo celina waqtina iga qadan ana sunnata fi shahiid shahiidku sunnadiisu waxaa weye anlaa yuasala annahu laa yuqasal ninka shahiidka kudhin dagaal gaalo sida sawaabkana shahiidku waxaw sida raajaxa madhab lmaalikiya walaxnaaf ba xoog badani waa kullu man maata fii al mashruuc nin walboo ku dhintay dagaal mashruuca shahiida ah, annaga shaaficiyadii xanaabi waxaan leenahay dagaal qaswul kufaar iyo dagaal gaal ruuxi ku dhintay iyo murtadiin aduu kaafir sawaban kaana kufran asliyan aw kufran daari'an wixii ku dhintay unbaa shahiid ah laakiin sida sawaabka waxaa weye dagaalka xaqa ah ruuxa ku dhintay man maata fii qitaali lbuqaat shahiid wey man qaatala ruuxi ku dhinta muxuu ahaaye difaaca xaqa waa shahiid maanici zaka la dagaalankiisa buqaada ee fitanka qaboojintooda waa in taa'ifataani min almumin iqtatalu kala fariisintoodii dagaalkastoo xaqa ruux ku dhinta shahiid wey shahiid laakhirati wadunya wey ma aha xataa shahiidu alaakhira howlahaas camaar ibnu yaasir markii lagu dilay dagaalka sifiin isagoo dhaawaca loyin markaasaa wuxuu yidhi haydhaqina hana igu tukanina dharkaygana hayga simi la'ani min ashuhada muxuu ku dhintay laakiin dagaal ah dagaal gaal ku dhintay dagaal muslimiin ku dhintay dagaal muslimiin ba ku dhintay zayd ibnu suuxaan nafsuhu akar ilaa afar saxaabi oo dagaalaha ku dhintay waxay qabeen dagaalku marba hadduu xaq yahay ninka ku dhinta ee lagu dila ka shahiid baa la ictibaarinaya laa yuqasal laa yusalla calayh laga siimi laa tukhlacu minhu malaabisu sidiisa lagu xabaalaya kuufiyiintana sidaa qaba waa ra'yu kaiiri min almaalikiya ayagaa ku gar leh nafsa shay waxay kaloo dhan kale ka maraan buqaada iyo qutaacu turuq iyo nimanka xaqu uu dilay inaan lagu tukanin bay qabaan inaan lagu tukanin bay qabaan waa alaxnaaf wa kaiir min almaalikiya mooryaanta iyo qutaacu turuq iyo buqaada iyo haddii la laayo inaysan mujaahidiin ku tukan iskaga tagaba u bannaan tay qaadaan muslimiinta ka xabaalaan oon la xabaali bas laa yusalla calayhi walaa yuqasal waan la dhigahaya caammadii soomaaliyeed iyo mxuu ahaay makhaaniiu ljadiidiya cafwan maxay idhaahdeen nimankan mxuu ahay waa khawaariji weeye liannahum laa yusalluuna cala ahli qibla wanara salaata calaa amwaatina yatrukuuna salaata cala ahli qibla wadaad miskiinoo saaxiibanay baa asagoo wada sideedda qodob ii keen hadda kahor xaggeed keentay meel heblaan keenay maxaa ka ah waxay khawaarij ku yihiin waxaa ka ah inay khawaarij yihiin mooryaanta iyo qutaacu turuqay dilaan kuma tukadaan waxaan ku dhahda masala fiqiya afarta madab isku khilaafsane maalikiyada iyo axnaaftu ma khawaarijba nabi maxamed baan qole ku tukanay makhaarij buu suban u ahaa ahlulqibla intay dhinteen buu nabigu isku tukanay salluu calaa saaxibikum marna iskagaba tagay yacni jahligeenna wuxuu gaadhay meel aadan qiyaasi karin nimankanaa ku lugu ine raganimada rag looma dhigtaan maqli jiray iimaankaada iyo diintaada rag u dhiibanin wax baro diinta baado ka adeego an sanounbaa arbaiin lagu akhriya ajruun lagula daba taagnaay soo adigu ma dalacdo ma baastid goormada xajinimo inaad xajisuun ka barmoosaysa wadaad iyo waxaa wada socda baa le xerow markaa de meel uu tagaba masaluu wadaa ninka xerowga ah qaada oo sheekhu weysada u qaada oo markuu asagu u qaada midhaha tiranhaya salli u xajin jiray rabi salli cala alxabiib maxamed bu weliga qaada ninkana kayfa tarqa ruqayaka lamyaagi halkaasu maraa midhuhu tiriya waagii dambaa reer la martiiyey asaga kayfa tarqaadi qaaday sheekh wuxuu hi ii xaji rabbi sallida ii xaji warwaa sidee buu weligii maxajiyaan ahaan hayaa buuri soomaali anuu midhaha tirin maayo ba aduguna ii qaadi maysid sidaadaba idinku sidii nibi soomaruun maruna qaadin maysaan baasha ma xajinaysaan <laughs> waxay la tahay hawshaas yaan isku logeyn yacni aqoon ma aqooni ma jirto laakiin nimankaa nimaan waxba la soconin baa wax mooda oo ku khaldama minha ana sunata fi shahiid sunadu waxa wey ninka shahiidka an laa yuasal annahu laa yuasal la maydhi maayo walaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo cala sabiili wujuub walaa yukafanu lagu xabaali fii ayri iyaabicafalagu kafni maaya lagu asturmaan ujeedaa fii hayri iyaabi marihiisa maryahan ka ahayd bal yudfanu fiiha maryihiisi baa lagu xabaalaya lagu dugayaa bidamihi maca damihi wa kuloomihi dhiiggiisa isagoo qabaya dhaawaciisi kuluumku waa jamcu kalmin waana dhaawaca iyo jaraaxada ilaa an yuslabaha in lagabasiiba mooye shahiidkii haddii dharka laga furto oo sidii xamse looga furto dharka laga furto oo laqaawiyo caalih laga qaato maryo kalena ku kafnaynaa laakiin maraduu ku dagaalamay iyo dariiskiisi iyo halmadkiisi baana ku xabaali u qabay dharkiisi wix hanti kale ah umbaa laga reebi hadduu dahab mxuu aha saacad watay iyo hanti kale maa laga reebaya laakiin wixii dhar ahaan u qabay waa lagu xabaalaya fayukfanu fii hayriha markaasaad idan taas baa sax ah aduu culmada ka dagaalama qadiyadda ku tukashada inaan inaan muxuu ahaay dharka laga siibaynin waa masala eh, ijmaaciya waila waa madhab ljumhuur bigsina laga siibay inaan la maynayna murma ma laha ta la isku hayo waa salaada hal yusallii cala shahiid shahiidka ma lagu tukanaya culamo waxay maraan waa lagu tukan laakiin laa cala sabiil wujuub in lagu tukada waa bannaan tahay in layska daayana waa bannaan tahay sida ilmaha yarkee dhintay in lagu tukadana ay u bannaan tahay in laga tagana ay u bannaan tahay laakiin dad kale muslimiinta in lagu tukada waa waajib allahuma inta la soo reeba asxaab alxuduud iyo walaaaa iyo mxuu ahay qutaacu turuq wix la halmaalaan mooye oo ninka amiirka ama inta akhyaarta cilyat lqowm inay salaada ka tagaan ay bannaantahay tacziiran lahu marka laa cala sabil niman baaman niman waxle mutlaqan gudkan maayo wahada huwa sawaab adilada timid ee fi saxiix albukhari ku timid oo fi saxiix muslim muctamadkeeduna waa inaan nabigu isu ku tukanin calaa shayidin aslan adilada tilmaanta nabigu inuu shoodo ku tukadayna salaadaa salliga ducaa lagu xambaaray salla calayhim ay dacaa lahum wuu duceeyebaa lagu xambaaray salaaddu ku tukaday bacda amaanati acwaam sideed sana kadib nabigu maalimhuu dhimanaya waxyar ka hor intuu tagay shoodaa uu xudin buu kusoo tukaday xamsuu nabigu toban jeer ku tukaday wuu duceeye bay wadaadu ku xambaareen almihim riwaayaadka tilmaamaya shuhadaa uxud in lagu tukaday waa riwaayad laga xoog badan yahay riwaayaadka anfinayaa xoog badan xaafidkuna sidaasuu rajaxaa waana sida xooga badan weeye waxaa kaloo ku imanaya shuhaadadii bader nabiga kuma tukanin afar iyo tobanka nin ee shiida laguma tukanin shuhaadadii muxuu ahaaye axzaab dhowr nin oo shiida laguma tukanin khaybar rag ku shiida laguma tukanin uxud keligiyadu shahiid kale lagu tukada noo keena intaas aswuu nabigu galay saxaabaduna duuleen intaas rag dhammaana bal nin lagu tukada keena uxud waa asalaatu bimacna ducaa ra'yigaasaa xoog badan haddii laakiin laga soo tago waxaan leenaha tarkuga iyo ficilka waxaan ku jamcinaynaa aljawaas nimanna halkaasay mara waa ra'yigu uu doortay ibnuqayim fii tahdiib sunan so wuxuu dooranayaa inay bannaan tahay asalaatu cala shahiid wa tarku salaati calayh lawad ay bannaan wa minha waxaa ka mid ah annahu ida kaana junub ninka shahiidka hadduu janaabo qabo husila waa la maydhahaya kamaa hasalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu siday u maydhay xandalata bna abi caamir alraahib aw ilfaasiq wakadalika xamza xamze iyo xandala baa malaa'ig baa maydhay ama xadiidka asagu xandala waynu soo mara asagoo sugan ama xadiidka asagu ee xamza asna inuu janaabo qabay xadiidka ibni cabaas baa macnaha ku yimid cinda abraani fii mucjamihi alkabiir bisanadin xasanahu الsheikh alalbani wakadalika alhaytamiyu fi axkaam اljanaa'iska sheekh albani uu ku taxsiiniya haytamina majmuc zawaa'idka nabiga wuxuu yihi ra'aytu اlmalaa'ikata taghsiluhuma xamse iyo xandalaha la soo weydiiye xaalkooda haweenkooda ha la waraysto maxaa jira marka la waraysto inay janaabo qabin baa la soo nabig wuxuu waxaan saa idin leehay malaa'ig baa dhaqaysa labadan saxaabi waxaa kaloo laga qaatay jacaylka saxaabagu halganka iyo jihaadka qabeen markay dhawiqa nabiga maqleenba inay ka gaadhaan inay qabaystaan waa suli waayeen horey usoo ordeen boob bay usoo dhaqaaqeen waana ku shidayen ka qabaysan wa minha waxaa ka mid a ah ana sunata fi shuhadaai sunada nabi maxamed waxa wey shuhadada ugu sunnaana an yudfanuu fii masaaricihim jamc masracihim in lagu xabaala meeshay ku dhinteen lagu dilay meesha ay ku dhaceen in lagu xabaalo ayay sunnadu toon la rarin oon la qaadin walaa yunqalu aan la rarin ilaa makaanin aakhara booskale aan la geynin meesha ay lagu dilay baa la rabaa in lagu xabaalo ay u makhraati kacdo baa la doonaya halkaasaa la dhigaya aljannatu taxdira lisuyuuf meeshaasaa la dhigaya allaahuma meeshaa meel lagu xabaali kara noqon wada mooye maxaa yeelay saxaabiga xilligii khilaafada mucaawiya bay saxaabadu ku duuleen qubrus jasadada griig oog ku haysta muslimiinta laga qaatay bay ku duulanqabanayeen saxaabada markay badda soo galeen ay dhabartanka marahayaan yay ti ku timi waa nafbax toddoba maalmood bay xeebta u soo socdeen toddobada maalmood way wateen idan markay barriga yimaadeen bay sidiisa ah toddoba maalmood bay wateen isagoo naftu ka baxday suun isbedelin oo hadda inuu sixo aad moodo bay xabaashay markay barriga yimaadeen fuqahadu masaladaasoo kale waxay isku hayaan laba ra'yi laba xaalay u kala qaadaan in ruuxii asagoon isbedelin oo inuu dilaacaan laga baqayn la gaadhsiin karo barriga iyo saaxilka la geyn karo iyo in laga baqayo inuu dildilaaco oo aan uusan ugu simaynin in bannaan lala beegsado haddii uusan nagu siinin bannaan inaan la beegsano intaan qabanno oon sanduuq ku ridno baan dhagaxyo waaweyn ku xidhaynaa si u shido salka u tago n sanduuq buu sabaynaya kor buu soo baxaaya marka waa in wax culaysiyo gunta la aada lagu xidho haddiise aan eh, bannaanka keeni karro bannaankaan kusoo simaynaa biyo lagu maydha haddii la waayo waa loo gebagabay haweeney hadii idinku rag idinku shiido idinku dhimato waa loo gabay inagu mayri mayno raggu intaan la baxay gabadhaan dhaqayna hawlahaasi ma jiraan hawlaha iska ilaaliya almuhim hawlahani raggu un hawlaha ku takhasuba la weydiin ee yaqaana laakiin asxaabu tunjiyaad asxaabu tunjiyaad lama weydiiyo fa ina qowma min asxaaba koox saxaabada ka mida naqalow waxay rareen qatlaahum shuhaadadoodaba yay u rareen ila lmadiina jaabir aabbihi baa ka la qaaday fa naadaa munaadi rasuuliillah dhawaaqay dhawaaqii suubanaha soo diray bilmri amar buu ku dhawaaqay biraddi lqatla ilaa masaaricihim in raggii mushuhadada loo soo walba meesha lagu dilay lagu xabaalo soo celiy alle qaala jaabir wuxuu yidhi baynaan xilli ana fi nadaarati anigu ku jiro waardiyaha dadka fiirinaya xalusay u socoto annadaara wax waardiyeeye meel koraan saaraabul waxaan eegaya xaalada iyo qaabkudagaalka u socday yuhuud waxay samayso id jaaadu waxaa la timid cambatii eedadii baa timid biabi aabbahay bay keentay wa khaali abtigay abtigiisa waxaa loo baday inuu yahay camnu jamacu loo jeedo niman waxay dhaheen waa nin kale camr jamuux adeer buu ugu aadalaata uguma aadanay caadalathumaa waxay ka kala riday calaa naadixin riti caddi waa maxay waa in dhanka midigna adaa ruux mariso dhanka midig bidixna ruux mariso waa kala ridid ila marka la rarahayo labada dhinac laga raraa dhexdan xoogo gura yar baa la saaraa oo wax lagu tuuraa idan labadii gabbadood meesha la saari jiray ama labadii xarshiimood ayay labadii saxaabi kala saartay caadalatuma waxay u kala riday calaa naadixi rido dushir naadix waa lagu xoogo lagu dhaansado beeraha lagu dhaansado fa dakhalat bihima almadiina madiina la soo gashay soo waday linadfinahumaa saan ugu xabaalo fii maqaabirna xabaalahayagii xabaalihii qoysku lahaa ee ilma tolka ku xabaalayn bari ku xabaalano meel dhow ku xabaalano wa rajulun baan yunaadi dhawaaqaya alaa ina rasuul allahi ya'murukum an tarjicuu rasuulku wuxuu idin amrahayaa inaad la soo laabataan ood soo celisaan shuhaadada oo fatadfinuuha aad ku xabaashaan fii masaaricaha meeshii lagu dilay xayu qutilat masri waa meesha ruuxu dhacay wey marka naftu ka baxa meesha ku dhaca wey xayu qutilat qaala wuxuu ihi farajacnaa bihima waan la noqonna waanu celinay fadafannaahuma waanu xabaallay fi lqatla shuhaadadii baan ku dhex darray xayu qutila meeshii lagu dilay baa nin walba fabaysaa darteed baa nin walba meeshu ku nabuxo abu ayub alansaari wuxuu ku xabaalan yahay qustantiniya xuduuddeeda istanbuul magaalada loo yaqaan suurkeeda lagu xabaal halkaasuu ku dhintay inay qaadaan bay damceen marka wuxuu dhahay qaadine halkan idhiga weliba markay naftu qabqaayaysay buui iwada iwada meesha u dambaysa ciidanku uu dhaafi waayo muslimiintu ay dhaafi waayo halkaa idhiga buuri markaa taay noqotay fogeeya lafahygii meydkeeda halla fogeeyo saxaabadu wixii ku xabaalan meesha ku dhashay adugu yaryay shaam iyo turkiya xuduuddeeda iyo iiraan xuduuddeeda iyo afghanistan rag baa ku xabaalan saxaabaha afghanistan kaabul iyo kantahaar iyo helmand rag baa ku xabaalan saxaabaha waxaa weyaan waa inay socoto hawshu lagu kala baxo wuxuu yidhi xayu qutila dadka marka aan la qaadi karin ee booskooda aan laga qaadaynin waa shuhadada muslimiinta intooda kale markay dhintaan in la naqliya way bannaan tahay in laga qaado meesha ku dhintona meel kale loo qaado nayrobi ku nafbaxday gaaris baa lagugu xabaali karaa dhoobley baa lagugu xabaali karaa xamar baa lagu geyn karaa kaloo meesha qarabada ay ka dhowdahay iyo ahalkaadu ay kaa soo booqan karaan baa lagu geyn karaa waxaa naqligiisu la diiday keliya waxaa weeye waa ashuhadaa yudfanuuna fii masaalixihim amaa ninkaan shahiidka ahayn waa la naqlin naqligu marbuu waajib noqonayaa biijmaaci salaf ama biqowli jumhuuri ahlicilm waa maxay haddaad wadan gaala ku dhimato oo daaru kufrin wa xarbin ah sida hadda aynu joognooo kale in lagu qaadaa waajiba oo lagu geeyo wadan islaam hawshaas wahaabiyada suufiyada mushrikiinta kaga fiican suufiyada mushrikiinta ah koodii yurub ku dhinta ama galbeed ku dhinta way soo qaadaan soomaaliya iyo wadan islaam bay la soo raadsadaan wahaabigu asagu hadduu tal abiib ku dhinto igu xabaaluu leeyahay waa fiqidaro iyo maangaabnimo iyo khaldanaan weeye miinkii haddaad ku dhimatay in gaarsa lagu geey lagu dhaafiyo dhoobley meel islaan joogo un haddii la awoodi kara kariya ko in lagugu xabaala ma oo in langaato lagugu xabaala ma aha oo in kenya lagugu xabaala waa in soomaaliya lagu geeyo wadan islaan lagu geeyo lagula raadsado awshaw in aad loo fahmo dadka muslimiinta ah diyaaru kufrin wa xarbi in lagu xabaala ma bannaano ilaa lidaruura ninka iskale kitaabka axkaam almaqaabir alislaamiya masalada aad buu u baxfiya waana ka hadlay waa in lagu baraarugo wadannadan gaalada wadanna idiinma aha ilaa aadintaad soo weerartaan qabsataan ood la wareegtaan ood gacan ku dhigtaan ood wadanka islaamisaan oo u tawxiidsado in ladinku xabaala ma aha waa ruuxa muslimka lafihiisa ludiisa la qaado wadnisna lala raadsado hawsha waa in lagu kharashka doonaa ku kaco laba baan kadhanaynaa malaayiin ha ku baxdo lafa muslimiin ruux muslimiin waddanka lagu xabaal asal ma aha hawsha waa in lagu baraadugo maalin dhoweyd ba oday waayeen oo soomaaliyeed iyo wiilka soo ishaystaa ii qabla shahrin taqriiban oday wuxuu leeyahay ree markay dhiman waan aqaanaay ilgeriyad baan le xanuunka xanuun abbow ka kici ma ahee meesheeda eli haddaad duca doonayso wiilku wuxuu leey meeshan ay ii dhow aabbow oon kugu xabaale hadda dhimatana hadee culumo iyo islaam baa joog waan kugu tukan waan ku asturaynaa war waddanka ma rabee meeshii aan ku soo koray ee ku dhaqmay igu celi boqolkaasu taagan yahay anu dhan kalean ka warg waxaa dhi waa runtii waddan islaam ku celi adogu isu ka taagan yahay meel laga garanayo oo qabriga hebel leeyahay oon la odhanay waa hebel aabbihii baa meesha ku xabaala anuu ma rabuuri hebel meel laga yaqa ilmaada tolka halla ay taagan yahay qash kalaan siiyo waxaan ku dhaha adeer waxaad tidhaahdaa waddan gaar laygu xabaalima islaan iyo xere islayla raadso markaasuu yidhi sidaana fiicanba sidaana tii ka fiican halkii buu istaagay isbuuc ka horba marka laga sheego duqa inuu geeriyooda allah u naxariisto lagu xabaalay meeshii tulid laga soo qaaday yacni duqaydu waa wayna ka fiican yihiin halkooda iyo wadankooda lagu celiyo xisaab kastoo ka socotaba wadankaasi aakhir wadan islaambu ku dama maana ka talin doona ama gaal ha soo rucleeyo ama idinku rucleeya ama ugal ama ugalina aakhir xisaabtu waxaa weeye annaga inagu dambayn jihaadkuna wuu socon ilaa qiyaami saaca annaga gaalla waanu isfaylo goynaynaa xoguu xagaldaaciya licaan lama waayo tabartannada keenaysa lambaraha laxagsiyaan laysku xaarin lambaraha la xagsado yaan laysku xaarin ilaahina ha la baryo gaalha layska dhiciyo muslimiintana wadamada gaal lagu xabaaliyo yurub ha laga soo qaado galbeed ha laga soo qaado meel kastoo waddan gaalo muslim ku dhinto intii laga soo qaado bilaada islaamka ha la geeyo qasab maaha soomaaliya besa kama hadlaayo wixii waddan islaam oo dhan baa la geyn karaa lagu xabaali karaa xaakimka markaa ka talin gaal baa allah ka dhigo lannu daartu waa daaru islaamin min xayu suura wain kaana daara kufrin min xayu lxukmi idan way dhaantaa wadan daar kufri oo kufri asli u ku habsaday iyo xaakim shaydaan oo kaafira meelu ka talin muslimiintuna ay shacabku boqolkiiba sideetan ama sagaal sagaashan ay muslimiin yihiin ama boqolkiiba boqol ay muslimiin yihiin isku baab ma ah ha la qaado meydkiinna meel islaan la raadsada iska ilaaliya langaatiga kareeko fabaynaa xilli buuhi ana fii khilaafati mucaawiya bni abi sufyaan jaabir wuxuu ihi xilli khilaafadii mucaawiya abi sufyaan aan idjaani rajul jaabir aabbihii asagoo isku rafaaday dhowr korba aabbihii isku daya inuu qaado oo aad bu aabbihii ka maarmi waayey markuu xabaallaa wax yar sideed sano kadib marbuu fiiriyey marna arbaciina caaman kadibna waa lagu saqiyay tiya tantanbaa daran taar way roonayd id jaanii rajul nin baa ii yimid asagoo waayeel faqalu yaa jaabir jaabiro wallaahi laqad aaaara abaaka aabbaha waxaa soo faagay ama kacashay cumaalu mucaawiyata mucaawiya shaqaalihiis xilli gacan biyo ah meel la marinhayaybaa xabaalihii gacanka u maray fabada aabbahabaa muuqday fakharaja waxaa baxay aa'ifatu minhu baa soo muuqatay jirkiisa qayb ka mida bannaanka taalla ee aabbaha nimankan ka qabo la dilaacanaya biyaha ah fa aataytuhu waan u tagay fawajadtuhu cala naxwi litaraktuhu aabbahay waxaan helay buui maalinkaan xabaalay sidiisii yahay sidii maalinkaan xabaalay yowm uxudin maalinkan la xabaalay iyo hadda maxaa udhexaysa arbaciina caama afartan sano wax ku dhow wey afartan sano kudhow ka badnaynba ama afartan iyo sanaba taqriiban lam yataayar minhu shay wax iska badalay ma jira wax iska badalay ma jiro qaala fa waaraytuhu waan xabaalay fa saarad waxay noqotay sunnatan fi shuhadaai yutanu fii masaalixihim way soo noqonta dad idan aabbahay mar labaad baa intaan qaaday baan meeshiisa ku celiyon xabaalay oon habeeyey ya awaas taqriiban afartan lix sano waa iman doontaa jaabir waba iska badlin cafwan cabdulahi bn camr bn xaram wa minha waxaa ka mida ah, minhadaba laii jooga yar dheedaatay adaa bilahi towfiiq